bismillaahi raxmaani raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo soddonaad oo suuratul ancaam ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay qadooyinkii shayaadiinta ahay ee jinniga insiga ahay na qiyaamo waxa uu noqonaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay haddana ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala sida aan ugu raaxaynowna ilaahay oo oojinaya ilkiga oo waxa weeye barkood marka kale ay ugu tamaticeen waxaanu maaragtay waa uga wili yeeraynaa hawdha ilaahay dhaalimiinta barkood barka kalentood ama waxaa weeye daalimiinta barkood barka kale ayaanu ku sallidaynaa sababtuna waxaa weeye wdha ilaahay waxa ay kasbadeen oo macaasi ah marka weli waxaanoo sii socda khidhaabkii maalinta qiyaamo lala khidhaabayey jin iyo insi kuwii shayaadiinta ahay ayaa ilaahay weli nooga warramayaa sida maalinta qiyaamo ilaahay u falleexaynayo calaa ru-uusi alkhalaa'iq aayaddaa marka waxay noqonaysaa ziyaado oo ilaahay tawbiiqooda uu sii ziyaadinaayo maxaa yeele alla subxaanahu watacaala marka hore labada fariiq ayuu ilaahay haydaarteeyey oo ilaahay khidaab ayuu ku jiheeyey jinniga marka labaadna haddana ilaahay subxaanahu watacaala dhammaantood ayuu ku jihaynayaa waana haydaartaynayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa macshara aljinni jinniga jamaacadiisiyow iyo wal insi insiga jamaacadiisiiyow alam ya'tikum taw idinma imaanin rusulun rasul oo minkum idinka idinka mid ah ilaahay sidaas wuxuu ugu leeyahay calaa lisaanilmalaa'ikati weye saan horee soo marnay yaa macshara aljinni jinniga jamaacadiisiyow iyo wal insi insiga jamaacadiisiiyow alam ya'tikum taw idinma imaanin rusulan rasul oo minkum idinka idinka mid ah majmuuciina ayaa loola jeedaa oo bacli ah oo ku rujo insi insigaa layidhi waxa weeye rasuul oo jinniga ilaahay sooma dirin oo jinni waxa weeye nabi iyo rasuul midna ma noqo isagu marka rususha jinnigu waxaa weeye kuwa rususha insiga ka qaata dacwada oo ummadahooda gaarsiiyo weeye sida aan ku tegi doono rusushaasoo yaqistuuna ku qisoonaaya calaykum korkiina aayaatii aayaadkayga qur-aankaa ku qisoonaaya rusushaasi oo yaqusuuna ku qisoonaaya calaykum korkiina aayaatii aayaadkayga oo wayundiruuna kun idinkaga digaaya liqaa'a yoomikum yoonkiina la kulankiisa haadaa oo midka kan ah maalintaa hadda aad taagantihiin rusul idinkaga digaysa soo idinma imaanin sidaa markii la yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdeen yidhaahdeenowna ilaahay hadda waxa maadliga looga cabiraayo waa litaxaquqi wuquuc weeye wax dhacay baa laga dhigayaa qiyaamiin arrintaas ay qabsanayso ayaa xaqiiqaha ilaahay noo xaqiijinaya qaaluu waxay yidhaahdeen yidhaahdeenoba ilaahay shahidnaa waan ka markhaati kacnay calaa anfusinaa naftayna waxaan uga markhaati kacnay in risaaladana lasoo gaarsiiyey oo rusula ay noo timiday annaga nagamida dacwadana ayna soo gaarsiiyeen ilaahay wuxuu yidhi qaala tacaala usoo qadaro alla wuxuu yidhi macnaha meesha su-aal waxaa ku jiri karta la dhihi lahay oo hadday rusul u timiday inay markaasi sidaan ay noqdaan oy naar mutaystaan maxaa u wacan alla wuxuu yidhi waqarad waxaa kirisay hum ayaga ayuu dhow ilaahay jinniga iyo insiga alxayaatu noloshii addunyaa oo dhoweyd waxa ay ku korsoomeen waxaa weeye xayaatu dunyaa oy uwaga tageen ilaahay daacadiisi iyo wixii ay ku mutaysa lahaayeen in ilaahay janno uu ku sawaabiyo maxaa yeelay adduunka dad badan oo kufaar iyo maaragtay cusaadba leh xayaatada adduunyada ayay ku korsoomeen oy ugaga tageen daacadi ilaahay waqarad waxaa kaysowdha ilaahay hum ayaga alxayaatu noloshu adduunyaha u dhoweeday markaasaysan rumayn washahiduu shahiduu waxay uga markhaati keenay dhahay alle calaa anfusihim naftooda annahum ayagu kaanuu inay ahaadeen kaafiriina kuwa kaafiriin ah wa shahiduu waxay uga markhaati keenay dhahay alle calaa anfusihim naftooda dha ilaahay annahum ayagu kaanuu inay ahaadeen kaafiriina kuwa kaafiriina oo kufriyey daalika kaasowdha ilaahay waxaa la ishaarayo mushaaru ilayhi waxaa weeye rususha la diray daalika kaasowna ilaah oo irsaal rusulka an lam yakun waxaa weeye waxay noqonaysaa waxaa ku qadiran lam ayaa muqadara weeye waana mukafafatu min asaqiilati ilahi wuxuu yihi dalika kaas oo irsaal rusulkaa an lam yakun liannahu sha'niga ayuu ku ahaatowna ilaahay lam yakun uusan ahaanin rabbuka rabbigaagu muhlika alquraaqayo mid halaagaayo bidulmin bisababi dulmin dulmi toolkiisa ku halaagayo idu samaysay walxaal ahluhaa qaryadaas aalkeediina kaafiliina kuwa kaafiliin ay yihiin oo rusuda loo soo diray marka hadda rususa waxa loo soo diraayo daarkooda ayaa la baabi'inayaa oo waxa weeye waxa arrintan loogugu cadaabaayo oo waxa weeye dhibaatada inay dhacayso waxa weeye markii rusul la soo diro ay beeniyaan ayay ka dhalanaysaa arrintaas markaasuu dha ilaahi daalika kaas oo rususha daradeed ah alam yakun liannahu shaniyo lam yakun inuusan ahayn weeye rabbuka rabbigaagu muhlikal quraa mid halaagaayo qaryada hadda ahlkeedi waa loola jeedaa bidulmin dulmina u halaagaayo oo ay samaysay walxaal ahluha ahalkeedina naafiluuna kuwa halmaansan yihiin oo aan rusul loo soo dirin oo aan diin loo cadaynin ilaahay ma halaagaayo maxaa yeele alla wuxuuna dhihi doonaa wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuulaa axad annagu ma cadaadayno ilaa aan rasuul uga soo dirayno marka markii rasuul la soo diro oo la rumay waayo markaas ayaa cadaab la mutaysanayaa markii diinteena ilaahay soo diro diin rasuula la soo diro oo la fahmo oo la qaado waayo dadku markaas ayay cadaab mutaysanayaan alla wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala welikullin kulla arka waxaa u sugnaaday ilaahay darajaatun darajaat hadda waxaa laga wadaa welikullin minal caamiliina weeye suuf kasta oo camal samaynaayo oo camal falaayo shar iyo khayraba wuxuu ahaada ahaadee kullin kul arka waxaa u sugnaadow dha ilaahay darajaatun darajaadow ilaahay waxaa laga wadaa jazo mimaa kii xaggiisa ayuuna uga sugnaadow dha ilaahay camiluu ay camal faleen oo khayr ama shar ah laakiin hadda waxaa la yidhaahdaa naarta waxaa la yidhaahdaa darajaad ayaa la yidhaahha jannada darajaad ayaa la yidhaahha hadda waxaa weeye waxaa layska qalibay jannadii yaa la qalibay waxaa weeye lisharafihaa weeye markaasaa darajaad ayaa laga cabiray oo kuwa kufaarta ahi darakaad ayay iska leeyihin darajaadkaa muuminiinta iskale bimaasii xaggiisa uga sugnaadow dha ilaahay camilu ay camal faleen oo khayra oo shara weeye wamaa rabbuka rabbigaaguna ma aanow dhahay alla subxaana watacaala biqaafilin kii halmaansan camaa kii yacmaluuna ay camal falayaan oo qofkii khayr sameeyey iyo qofkii shar sameeyey rabbigaau aafil kama aanw dha ilaahi subxaana watacaala wamaa rabbuka rabbigaaguma aanaw dha ilaahi biqaasilin kii halmaansan camaa kii yacmaluuna ay camal falayaan ama camaa kii tacmaluuna camal falaysiin oo khidhaab lagu jehinaayo ah khalaa'iqda wa rabbuka rabbigaagu yow dhahay alla subxaana watacaala alghaniyu allaho deeqsan weye alla subxaana watacaala khalqigiisa waa ka deeqsoon yahay cibaadadooda waa ka deeqsoon yahay maxaa yeele hadda ilaahay waxay nooga soo warramay qof kastoo caamila in camalkiisa lagu jaasinaayo marka hadda waxa weeye camalka oo khayrka oo la samaynaayo oo addoommo kula imaanayeen ilaahay waa ka deeqtoon yahay macaasida ay samaynayaan kufaartu iyo munaafiqiinta iyo cusaaduna ilaahay waxba uguri mayso waxba ka dhigi mayso marka meesha waxaa laga ixtiraajayaa inaan ilaahay camalulcaamiliin uusa u baahnayn markaasuu dhahay ilaahay alla subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabayo iyo qof kastoo mumin oo khidaabu ka suurtoobo warabuka rabbigaadu yowdha ilaahay alganiyu allahu deeqsan weeye can khalqihi iyo cibaadatii weeye khalqigiisa iyo cibaadooda ilaahay danka ma laha biraxmati yowdha ilaahay raxmad allahu u saaxiiba weeye alla subxaanahu watacaala waa mid raxmad badan biraxmati waa khabar labaad weeye warabuka alganiyu mutadee khabar isaga biraxmatina khabar labaad weeye biraxmati yowdha ilaahay naxariista allahu u saaxiiba weeye alle in yasha alla hadduu doono yudhibkumaa idin teginaya waxaa markaas laga khidaabaaye walooyinka ahlumaka ay rasuulka soo horjeeday yaa ahla maka wey ilaahay waa daw doono way idin halaagayaa in yasha allah hadduu doono yudhibkum waa idin teginayaa wayastaklif wuxuu ka khaliif yeelanayaa min bacdikum gadaashiina maa yashaa waxa uu doono khalq ah ana idinka idin baabi'iyo ilaahay subxaanau watacaala ayuu wuxuu bedel qaadanayaa kuwa aan idinka ahayni wayastakhlif alla waa ka khaliif yeelanayaa min bacdikum idinka gadaashiina maa yashaa waxa uu doono halga ah kama ansha'akum ta idin amaamuday min duriyati qoomin qoom duriyadooda idinkaga amaamuday aakhariina oo kale marka hawadii dad waxaa jiray kufaarahay oo markaasi ayaga la baadiyey dadkaas marka waxaa weeye dadkii mu'miniinta ayoo ka soo haray duryadii ay dhaleen ayaa ilaahi subxaanahu watacaala dadka ka abuuray oo intaasoo dhan macnaha asmaana soo socday markaasuu dha ilaahay kamaa ansha'akum sow alla idin abuuray min duriyati qoomin qoom guriyadooda idinkaga abuuray aakhariina oo kale adhadahum alla iyaa tejiye kuwaas marka waxaa ku jirta walaakinahu abqaakum ilaahay idinka waa idin baaqi yeelay raxmatan la sameeyo haddaad tihiin ummatu maxamed adinka waa la laydin baaqi yeelay raxmad ilaahay daraaddeed marka hadda waxaa weeye kufaar iyo maaragtay mu'miniinba wixii nasiibkeena intii la soo bixiye ka dambeeyey cadaab isticfaala kudh ku dhici maayo maxaa yeele nabiga calayhi salaatusalaam intay joogay saasay idhahdeen rasuulkeena ma naxariis baa loosoo soo cadaab looma soo dirin oo waa ta idhaahay alla subxaanau watacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin rasuul sidaas layidhi ma jiro rususha hore hadday umadahoodu dembi ay galaan wixii rumeeyo muuminiinna waa la korinaayay wixii gaalaana waa la halaagaayay marka hadda kufaartan dembi kasta gelaysa iyo dadka maaragtay munaafiqiinta cusaada oo aan loo qabanayn oo adduunka la jiid geynaynin waa raxmadda rasuulkeena calayhi salaatusalaam ilaahay koonkan uu ku camimay raxmadda nabiga calayhi salaatusalaam maada intou noolaay iyo intuu geeriyooday raxmaddii ilaahay uu la soo diray adduunyada mar walba way taallaan inamaa kii tuucaduuna laydin yaguuhaayowdha ilaahay oo saacad iyo cadaab ah la'aatin mid imaanayo weeye shakina kuma jiro inamaa kii tuucaduuna laydin yaguuhaayowdhahay alla subxaana wa tacaala dha ilaahay mid imaanayo weeye waxa laydin yabahaayo oo cadaaba oo saacada waa wax imaanayan shaka uusan ku jirin wamaa antum mana tiidiina ldhah ilaahi subxaanau watacaala bimucjiziina alla kuwa cajis gelinaayo oo cadaabkayna kama fakanaysaan buu dha ilah wamaa antum ma tiidin bimucjisiina ay faaisiina cadaabanaa weye cadaabkayna kuwa ka fakanayo ma tiirin cid cadaabka ilaahay ka baxsa kartaa ma jirto cadaabka alla uu yabahaayo nawaa imaanayaa war waxaa u jira hawdha ilaahay saydka maxamedkaahu culaymka mushrikulcarab ah yaa qowmi qownkaygiiow icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiina ku camal fala inii aniguna caamilu mid camal falayana xaaladaydan ku camal falaya fa sayfa jee dambana taclamuuna waa ogaa man ruuxa takuunu lahu ayuu ahaanayso caaqibatu daari daarta ceelibteeda ayuu ahaanayso caaqibada maxduudada oo fi daari aakhirati ahaatay marka hadda aayaddan waxaa weeye rasuulkeenna calayhi salatusalaam intaan jihaadka la farin nimankan hadda kufaartaana tahdiid baa loogaga dhigayaa aada amarkaana waxaa weeye xaqiiqo maahan waa tahdiid iyo fajri weeye waa uga macno yahay icmaluu maa shi'tum iyo nabiga calayhi salaatusalaam xadiidkiisa idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddaad u waxaad doonto samay waxaad ka heshaad leeya weye alla markaa wuxuu yidhi subxaanau watacaala qul waxaa u tiraa sayidka maxamedka ahow waxaad u dhahdaa howna ilaahay yaa qowmi qoonkaygii imaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiina ku camal fala sida hadda asiin sida camal fala waa weye inii anugu caamilu mid camal falaya ahay ama xaaladayda ku camal sidan aan ku suganahay oo iimaankaana ayaan ku camal falayaa fasayfa jeer dambana taclamuuna waad ogaa doontiin man man iladii weeye midka takuunu lahu ay u ahaanayso caaqibatu daari daarta ciribteedu waxaa weeye alcaaqibatu maxmuudati baa laga wadaa ciribta maxmuudada oo la ammaanay oo daarul aakhira ahaatay anaxnu am antum weeye inay annaga tahay muuminiinta iyo idinka waa kala wadaadin inahu shaniye laa yuflixu daalimuuna daalimiintuna ma liibaanayaan inahu shaniye laa yuflixu daalimuuna daalimiintu ma liibaanayaan oo kaafiriintaani liibaan laga sugi maayo dhah ilahi subxaana watacaala hadda inahu laa yuflixu daalimuuna waa ishinaa faa layidhi waxay ka dhigan tahay jawo in markaasi waxaa weeye ay u noqoto su-aal oo muqadaran weye oo masalan bayidoo la dhihi tagay su-aal la keeni tagay maa caaqibatuhum coobkoodu maxay tahay ee la dhihi tagay ina allaha yuflixu daalimuuna saas oo kale weye su-aal oo muqadara oo meesha ka hadsan ayay jawo noqon kartaa wajacaluu way yeeleen ow dha ilaahay lamuurkan waxaa loo celinayaa kufaaru mako wajacaluu way yeeleen ow dha ilaahay lilaahi alla waxay u yeeleen mimaa kii dara-a uu abuuray oo min alxarfi ow ilaahay zarciga beeraha ka mida ow ilaahay wal ancaami nimcooleyda ka nasiiban nasiib ayay alla u yeeleen nasiib oo waxaa weeye ay u sarfinayaan waxa weeye ay u sarfinayaan naftidooda iyo masaakiinta iyo shurakada asnaamta ay caabudayaan ay u sarfinayaan asnaamtaadda wax una maysa iska loola jeedaa kuwa ka adeegaya alla wuxuu yihi subxaana wa meeshaa marka waxaa laga gelayaa qabaa'ixdii fool xumayaashii waxyaabihii ee foolka xumaay iyo dhaqamadii xumaay oo ay samayn jireen mushrikuulcarab iyo caqligoodu caqli khasaaray oo la yacmay oon faa'iido lahayn inuu wajacaluu jacaladu waa ficil maalugiina faacil weeye bilaahina waxaa weye jaarimashuur oo ku tacalluqaya shay maxduuf oo mafcuulisaani oo muqadama nasiibina mafcuuli awal oo mu'ahara ay noqonaysaa mimaa dara'ani jacaluudaasay ku tacalluqaysaa alla wuxuu yihi subxaana watacaala wajacaluu way yeeleen dha ilaahay kufaaru mako lilaahi alla waxay u yeeleen mimaa kii xaggiisa ay la yeeleen dala uu abuuray oo min alxarsi ow dha ilaahay nimcoole min alxarsi beeraha xaggooda jarciga weye badarkaa loola jeeda iyo wal ancaami nimcooleyda nasiiba nasiibay u yeeleen nasiib waxaa weeye yasrifuunahu ila alawtaani waalmasaakiin walisurakaaihim nasiiban weye yasrifuunahu ilaa sadarakiha faqaaluu waxay yidhaahdeen haddaa ilaahay noo sheegaa nasiibka faqaaluu waxay dhaheen ow dha ilaahay haadaa midkaani lilaahi alla ayuu u sugnaaday bizacmihim sida ay sheeganayaan wa haadaa midkaanine lishurakaainaa shurakadayna ayuu u sugnaaday oo waxaa iska leh shurakadaynaa iska leh asnaamta sadanadooda ayaa iska leh famaa kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay lishurakaa'ihim shurakadood u ahaaday falaa yasilu gaari maayo ilallaahi ilaahay jihadiisa gaari maayo wamaa kaana wuxuu ahaaday lilaahi alla u ahaadane fahuwa isagu yasilu waa gaarayaa ilaa shurakaa'ihim shurakadooda ayuu gaarayaa sa'a waxaa xumaadowdha ilaahay bi'sa waxaa baas lahaaday maa yaxkumuuna waxay xugminayaan ayaa baas lahaadowdha ilaahay waxyaabihii khuraafaadka ahay oo carabtii jaahiliyada ay samayn jireen ayaa alla nooga warramayaa ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala wa faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkaani lilaahi alla ayuu u sugnaaday faqaaliida waxa weeye tafriic weeye oo wixii hadda la soo sheegay ayaa markaa la kala saarsaarayaa haadaa midkaana yidhaahdeen lilaahi alla ayuu u sugnaaday bizacmihim sida ay awr sheeganayaan zacmigu waxaa weeye kadib weeye ah, been bay sheegayaan weye wahaadaa midkaanuna lishurakaainaa shurakadayna ayuu u sugnaaday oo asnaamtayna ayaa iskale ayay dhihi jireen ilaahay waxaa la yidhi fakaanuu idaa saqada fii nasiibillaahi shayan min nasiibiha iltaqaduuhu ow fii nasiibihaa shayan min nasiibii tarakuuhu wa qaaluu ina allaha haniyun can haada sida ilaahay noo sheegaayo waxaa la yidhi waxay ahaayeen doorigu waxaa weeye waxay wax ka siinaan halahana ilaahay baalahay leeyihin intaana waxaa iskala asnaamtayna iskalahay leeyihin marka waxay ahaayeen baa la yidhi ilaahay nasiibkiisa shay ka mid a hadduu asnaamta nasiibkeeda ku dhaco rajada mujawarku bedelkeedu ay kala qaybsheen qaybta ay alle ay ku sheegeen qaybta asnaamta markay ku dhacdo waa ka soo qaadayaan baa layidhi qaybta asnaamta waxaa weeye waxa ilaahay nasiibkiisa ah haddii waxa weeye nasiibka ilaahay waxa ah haddii waxaa weeye wax nasiibka asnaamta ah oo ku dhaco oo qaybta asnaamta ay ku sheegeen markay qaybta ilaahay ku sheegayaan asnaamta waxooda inay wax ka tagaan nasiibka ilaahay ay ku darsoomaan waa siday uu sheegayaane way kasoo soo qaadayaan haddiiba shaganba waxaa weeye nasiibka ilaahay ku magacaabeen ina wax ka tagaan nasiibka asnaamta ay ku dhacaanne waxay leeyihin waa ka tegaayaan waxayna leeyihin in allaha ganiyun can haada kan waa ka jeeqsanya isaga ilaahay qaniyaye waxaa weeye waa waa inuu u dhaafa dhaafaahay leeyihin asnaamta waxooda waa u dhaafaya laakiin asnaamta markii wax ka tagaan oo nasiibka alle ay ku dhacaan uulka soo qaadayaan markaasuu dhah ilaahi famaa kaana wuxuu u ahaadee lishurakaaihim shurakadooda wixii asnaamta ay ku magacaabeen falaa yasilu gaari maayo ilallaahi ilaahay jahadiisa gaari maayo oo waxa weeye nasiibka ilaahay gaari maayo wamaa kaana wuxuu u ahaadee lilaahi alle waxay alle ku magacaabeenn huwa kaasu yasilu waa gaarayaa ilaa shurakaa'ihim shurakadooda oo waxay leeyihiin ilaahay waa ka deeqtoonayaa loo alla daayay leeyihiin ilahay wuxuu yidhi saaca waxaa xumaaday bi'sa waxaa baas lahaadow ilaahay maa yaxkumuuna waxay xukminaayaan almaksuusu bidami ayaa maxduufka waxaa leeyahay xugmuhum haada xugunkoodan ayaa xun waa xugun aad iyo aad u fool xun ayay samaynayaan allah haddana wuxuu yihi subxaanau watacaala wakadalika sidaasoo kale sida loogu ziineeyey waxyaabahaas ay samaynayaan mushrikiinta zayana way u ziineeyeen likaiirin wax badan oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah wakadalika sidaasoo kale zayana likaiirin hadda waxaa weeye mafcuul faacilkiia ayaa dambeeya zayana way u ziineeyeen likaiirin wax badan oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida qadla owlaadihim owlaadooda dibkooda shurakaahum shurakadooda waxaad marka haddaad isu geyso ficilka iyo faacilka waxaad dhahaysaa wakadalika sidaasoo kale sida waxyaabahaas soolxumada loogu siineeyey mushrikiinta zayana way u ziineeyeen shurakaahum shurakadooda ilaahay shurakadooda likasiirin wax badan ayay u ziineeyeen oo min almushrikiina mushrikiinta kamida qabla owlaadihim owlaadooda gurkeeda inay owlaadooda laayaan oo owlaadda ay markaasi diidi jireen gabdhahayna la diidi jireen arrintaas ayagana waxaa u ziineeyey shurakadooda oo jinniga ahaa loola jeeda shayaadiinta jinniga ayaa waxyaabahaas u ziineeyenod ilaahay waana uu oo caaqibatul amriga ay tahay ah, liyurdiya inay halaagaan ow dha ilaahay ama se laamu tacliil weeye tasyiinkaasi waaama ayaa waxaa la cilaynayaa liyurdihum ow dha ilaahay inay halaagaan ciladu waxaa weeye waxay awlaadooda inay dilaan oy gabdhahan uga diidaan ay ugu shayaadiinta ee jinniga waxa inay halaagaanay iyo walyalbisuu inay dheehaan aloog korkooda ay ka dheehaan ow dha ilaahay subxaana watacaala diinan diinkooda ay ka dheehaan ee walwalba si ay dheehaan aleen korkooda diinan diinkooda ay ka dheehaan diinkooda inay ka dheehaan oy iskaal ay ka geliyaan oo macnaha ay ka xumeeyaan oo wax ka dhex geliyaan aan sharci ahayn alla wuxuu dhahay walow shaa allahu alla hadduu doonaayo maa sacaluuhu ma faleenow dhahay ilaahay arrintaas arrintan hadda laga soo warramaaye oo waxyaabahan ay qaybinayaan macnaha waxaa ilaahay ka wadaa haddii ilaahay doonaayo low araada allaahu cadama tazyiini waalqabli maa facaluhu weeye nimankan hadda waxaa weeye mushrikiintaa ilaahay wuxuu leeyahay allah hadday dooni lahay inaan markaasi shaydaan wax u jiinaynin waxna aysan dilin ma yeeli lahayn hase yeeshee waxaa loola jeedaa ana allaha huwa almuujidu lilkhayri washari ilaahay isaga ayaa ahaysiiye khayrka iyo sharta weeye khalqiguna waxa weeye ayagu waa asbaab oo daahiriya weeye oo sabaday u noqdaan khayrka iyo sharta weeye ee waxa marjicoodoo dhammaan war shay kasta marjiciisa alla ayaa loo celinayaa saasaa markaa leeyihi marka waxau dhahay caarifka la yidhaahdo ibraahimu dasuuqi man nadara lilkhalqi bicayni shariicati maqatahum waxau dhahay khalqiga qof ka fiiriya oo cayno shareeca ku fiiriya waa u caruunaahau dhahay wama nadara ilayhim bicayni alxaqiiqati qofkii khalqiga ku fiiriya caynalxaqiiqana waa ay ibrahu dhah asoo meeshaas ka qaadanaya bacdu alcaarifiina waxay yidhahdeen alkulu taqdiiru mawlaana wax kasta waxaa weeye rabbigeenna mawlaha qadarkiisa weeye ayay noqonayaan weeye iyo ilaahay subxaanahu watacaala ta'siiskiisa marka ilaahay wuxu yuri subxaanahu watacaala walow shaa allaahu alla hadday doonaayo waxyaabahaas inaysan maaragtay a dhicin oo waxaa weeye tasyiinkaas iyo qabliga owlaa la jeljilaayo iyo si haddaanu soo maraynayo waxyaabihii ay kala qaydinaayeen maa facaluuhu ma saleenow saleenowdha ilaahay ma yeeli lahayn laakiin ilaahay baa doonay fadarhum ka tagowdha ilaahay kuwa mushrikiinta iyo wamaa yaftaruuna waxay abuuranayaan ka tagowdha ilaahay fadarhum ka tagowdha ilaahay hum kuwa mushrikiinta iyo wamaa yaftaruuna waxay abuuranayaan waqaaluu waxay yidhaahdeen ou dhahdina ilaahi subxaana watacaala haadihi muddatan an caamu nimcoolo weeye wa xarsun boor weeye xifrun oo laga oo la xarimay laa yadcamuhaa quudan maayo ilaa mandii mooyaan nashaa waanu doonayno bizacmiinkay ayagu sheeganayaan wa ancaamuntanana waa nimcoolay yidhaahdeen ancaamtaasoo xurrimad la xarimay duhuuraha dhabaryaalkii ee aan la koraynin sida sawaa'ibti iyo baxaa'irti iyo xaamkii wa ancaamuntanana waa nimcoolay yidhaahdeen ancaamtaasoo laa yadkuruuna aysan kuxusaynin ismallaahi ilaahay magiciisa ayaga korkeeda marka la gowracaayo waxayna intaas u dhaheenowdha ilaahay iftiraacan abuurasho oo calayhi calallaahi ay ku been abuuranayaan fayajzihim alla waa jaasinaya hawdha ilaahay bimaa kii ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta taas ilaahay waa ku jaasinayaa marka hadda meeshaan waxaa la gelayaa nooc kale oo kamida ah qabaa'ixdoodii anwaacdeedii kamida weyn alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala tacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen maakii haadihi muddata aan ilahay waqaaluu waxay idhaha haadihi muddatun an caamun coole weeye wa xarsun xarsu weeye waa zarci xijrun oo maaragtay la shiray oo la xarimo weeye laa yadcamuhaa mana quudanaayo ilaa ma nashaa' ruux aan doonaynan bahayne waxay ka wadaan khadamada awsaantu asnaamta iyo kayrkooda bijacmin sida ay sheeganayaan xujo ma laha wa ancaamun faynawaa nimcoola yidhaahdeen ancaamtaasoo xurrimad la xarimay duhuuraha dhabaryaalkeeda oo ayagan la turi maayo ka sawaa'ibi walxawaami wa ancaamuntanuna waa nimcoodan yidhaahdeen ancaamtaasoo laa yadkuruun aysan suxufaynin ismallaahi ilaahay magaciisa ayaa korkeeda marka la gowracaayo bal waxay suxufaayeen asnaamtooda bismi laata walhubal walcusa ayay xoolaha ku gowracaayeen haddana waxaa weeye arrintaas allay u nisbaynayaa say xun yihiin markaasuu dha ilaahay iftiraan abuurasho oo calayhi cala allaahi ilaahay ay ku been abuuranayaan oo haddana waxaas ay samaynayaan oo ayagu ay jidaynayaan oo beenta ilaahayay kula been abuuranayaanoo alla ayaa raalli nooga ay leeyihiin markaasuu alla wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala iftiraa'an abuurashowdha ilaahay oo calayhi calallaahi alla ay ku been abuuranayaan saas ma sameeyeen ilaahay wuxuu yidhi sayajihim alla waa jaasin doonaa dimaashii sayabkiisoona ku jaasin doonaa kaanuu ay ahaadeenowdha ilaahay yaftaruuna kuwa abuurta oo waxaas ay samaynayaan oo ilaahay ku been abuuranayaan alla waa ku jaasinayaa sidaas ayaana alla ugugu cadaabayaa casharkeenna intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo soddon iyo sagaalaad oo suuratulancam ka mid ah alle subxaanahu wa wuxuu nooga soo warramay waxyaabihii ay samayn jireen carabtii jaahiliyada aheedoo khuraafaadka ahay iyo siday ilaahay subxaana watacaala ugu been abuura jireen arrintaasaa ilaahay nooga soo warramay in maaragtay yaa lagu cadaabaayo iftirahaas ayaa ilaahay noo soo sheegay xoolihii markaas iyo xarsigii ay qaybinaayeen ayaa ilaahay nooga soo waramay marka arrintaas waxay u samayhaayeen ow dha ilaahay iftiraa'an cala allah ilaahay subxaanau watacaala inay ku been abuurtaan oo allay kula been abuuranayaan waxa ay samaynaayeen alla markaa wuxuu dhahay alla waa jaasinayaa wuuna ku jaasinayaa istirahoodaasuu dha ilaahay weli marka waxaynu dhexda ugaga jirnaa qabaa'ixdoodii ilaahay subxaanau wa uu ka warramaaye ayaanu weli dhexda ugaga jirnaa oo ilaahay noo sheegayaa marka alla wuxuu dhahay waxay ka waramayaan markaasi ancaamta hadda ay xarimaayeen nataajkeedii ayaa ay ka warramayaan alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala waqaaluu waxay yidhaahdeen mushrikuulcarab maakii fii buduuni haadihi lancaami nimcooleydaan oo tana calooseed ahaaday ancamta waxay ka wadaan midda muxaramada ah oo asnaamta loo daayay sadanadeeda sawaa'ibta iyo baxaa'irtii oo kale waqaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay maakii fii buduuni haadihi lancaami nimcooleydaan oo tana calooseed ahaaday khaalisatu mid khaas u ah weeyoo xalaal u ah lidukuurinaa kuweena lab ayay yidhaahdeen wuxuu ku kooban yahay ou khaas u yahay kuweena laba yidhaahdeen wa muxaramun waa mid laga xarimay yidhaahdeen calaa aswaajina haweenkaynana waa laga xarimay oo naagahaynu shuqul ay kuleeyihiin lama arko ah. wa in yakun haddau ahaado midkaas caloosha ku jira meytatan mid dhintay haddii uu meyto ahaado fahum ayagu ayay yidhaahdeen ragga iyo haweenku fiihi midkaas meydkaa shurakaa'u kuwa shirka ku ah weye ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala waxay yidhaahdeen waxa ku jira ancaamtan buduunteeda waxay khaas ay ku yihiin raggeenna yidhaahdeen ragga keliyahay ku koobaayaan waxaana laga xarimay yidhaahdeen haweenkayna waa laga xarimay naaguhu shuqul kuma laha hase yeeshee waxaa weeye hadduu meyto uu ahaado haddii uu meyto ahaado neefkan canuga uu dhalaayo meyd hadduu ahaado ileen meytaday cuni jireene fahum ayagu ayay yidhahdeen ragga iyo haweenkuba fiihi midkaas maytada shurakaau waa kuwa shirka ku ah ragii haween way wada cunaayeen hadduu mayse noqdo alla wuxuu yidhi sayaziihim alla waa ku jaasin doonaa wasfahum wasfigooda sifada waxyaabaha ay sifaynayaan taxliilkaas iyo taxriimkaas alla waa ku jaasin doonaa sayaziihim alla waa ku jaasinayaa wasfahum wasfigoodaa dhowraya sifadoodaas innahu allana xakiimun alliifal suuban weeye ilaahay wuxuu sancaynaayo caliimun alliiku cilmila weeye ilaahay khalqigiisa wax walba ilaahay subxaana watacaala mawdiciisa ayuu dejinayaa haddana khalqiga waxa ay samaynayaan alla caalim ayuu ku yahay qad xaqeeqeh ayuu dha ilaahay haddane khasira aladiina kuwa way khasaareen qataluu dilay ow dha ilaahay owlaadahum awlaadooda dilay safahan ow dha ilaahay jahli ku dilay bikayri cilmin cilmi kayrkiisa ayagoo ku sugan oo waxaramuu xarimow dha ilaahay maakii rasaqahumullahu alla uu ku arsuqay iftiraa'an abuurasho oo calallaahi ay ku been abuuranayaan dad xaqeeqehe laluu kuwaasu way lumeenow dha ilaahay wamaa kaanuu mana aysan ahaani muusa diina kuwa hanuuna ayuu dha ilaahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogaga waramayaa jahligii carabta ayuu nooga waramayaa iyo jahligaasu khasaarada uu iska lahay jahligoo dhan bakiisaba khasaaruu leeyahy qad xaqeeqeha ayuu dha ilaahay khasira aladiina kuwa way khasaareen qataluu dilayow dha ilaahay owlaadahum owlaadooda dilay waa kuwii maaragtay gabdhaha nolol duugi jiray tafahanw dha ilaahay jahli daraaddiisow dha ilaahay bikayri cilmin cilmi kayrkiis xaalihiin kuwa ku sugan waxa bukhaari uu weriyaa layidhi oo uu ka wariyey cabdulaahi ibnu cabbaas xabru caalimulumma waa u dhahay ibnu cabbaas idaa saraka hadday ku farxad gelinayso an taclama jahlaalcarabi inaad ogaato carab jaahilnimadeedii faqra maa fawqa alaaiina walmia min alancaam qad khasira aladiina ibnu cabaas waxau dhahay hadday ku farxad geynayso oo inaad ogaato aad rabtid carab jaahilnimadeedii waxaad akhrisaa hau dhahay waxa ka sarreeya boqol iyo soddon aayadood aayadda ka sarraysa oo suuratulancaam ka mida ah. waa aayadda hadda aynu akrinayno qad khasira aladiina qataluu awlaadahum ilaa laga gaara wamaa kaanuu mutadiina meeshaas waxaad ku ogaynaysa u dhahay ibnu cabbaas carab jaahilnimada ay qabi jirta ayaa meeshaas kaaga soo baxay ilaahay wuxuu idhi waxaramuu way xarimeen dha ilaahay maakii rasaqahum ullahu alla uu ku arsuqay oo hadda intaan laga soo warramaya ah, waxayna u xarimeen iftiraa'an abuurasho been abuurasho weeye oo calallaahi ilaahi ay ku been abuuranayaan allay ku been abuuranayaan qad xaqeeqah ayuu dheh ilaahay lalluu kuwaas way lumeen dariiqii oo mustaqiimka ahay ayay ka lumeen wamaa kaanuu mana aysan ahaanin mu'tadiina kuwa hanuuna ma aysan ahaanin buu dheh ilaahi subxana wa tacaala ah, saasay markaasi waxaa weeye ayay ku tageen weye wamaa kaanuu mu'tadiina weye waxaa meeshaan ku jiraa yidhi oo laga qaadanayaa waxaa lays ogeysiinayaa nimankaas waxaa weeye arrintaas sameeyey ficilkaas inay baadi ay ku dhimanayaan oo waxay ka dhigan tahay asagoo nebigiisa ilaahay u dhahaya amalkooda ood yeladiilka aad ka qabto qalbigaaga ha ku xirinoo hanuunkooda rajaha ka qabin waa hadda kuwii waxaa weeye baxaa'irta iyo sawaa'ibta iyo xaamka iyo kuwii sameeyey kuwaas weeye iyo kuwii markaasi waxaa weeye ku raacsanay qaarkood wa huwa allow dheh ilaahi subxaana wa tacaala meeshaan waxaynu ka bilaabaynaa imtinaan min allaahi calaa cibaadihi ilaahay galladaysi oo ku galladaysanaya addoomankiisa nimcooyin waaweyn oo halkaan lagu sheegaayo iyo waxaa ilaahay caddaynaya nicmo kasta oo nimcooyinkaas ka mida ah inay alla xaggiisa ay ka timiday alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa huwa allow dheh ilaahay alladii allaha weeye anshaca abuuray jannaatin beerayaalo abuuray jannaadkaasoo macruusaatin oo la cariisheeyow dha ilaahay oo arlada lagu fidiyey iyo wakayra macruusaatin mid la cariisheeyey kayrkeeda alla wuxuu yihi wahuwa alle alladii allah weeye anshaca abuuray jannaatin beerayaalo macruusaatin mabsuudaatin ay ka dhigantaha la cariisheeyey waxaa laga wadaa mabsuudaadku waxaa weeye sida maaragtay badiiq oo kale iyo canabka weeye haddaan cariis lagu taagin waxaa laga wadaa shayga dhulka ku fidaayo oo aan saaqa lahayn dhudhunka aan lahayn macruusaadku waa kuwaas weeye qudaartaas yararka oo dhulka kufidaysa weye iyo digirta iyo waxyaabahaas weeye iyo wakayra macruusaatin oo ilaahay mid la cariisheeye kayrkeeda oo aan tii aan dhudhunku ay ku istaagta aan lahayn waxaa ka mida masalanba timirtaa kamida waxaa ka mida zaytuunkaa kamida rumaankaa kamida mida waxyaabahaasaa ka mida wanakla ayuu dha ilaahay wanakla timirsina alla waa abuuray iyo wa zarca zarcigiyowdha ilaahay mukhtalifan xaalow yasi u iskhilaafsan yahay ukuluhu midhiisowdha ilaahay wanakla ayuu abuuray ilaahay subxaanau watacaala ah, waxay ku cadfan tahay jannaatin taas weeye timirta ayuu alla abuuray iyo wa zarca zarcigiyowdha ilaahay badarkii mukhtalifan xaalow yasi u iskhilaafsan yahay ukuluhu midhiisu timaartu way iskhilaafsan taha weye timaartiisaa loola jeedaa iyo xabadiisa xagga hay-ada way isku khilaafsan yihiin xagga docmiga dhedhenkana way isku khilaafsan yihiin wazaytuuna zaytuunkii oo alla abuuray iyo warumaana rumaankii mutashaabihan xaalu ya si ou ishabaho wagayra mutashaabihin mid ishabaha keyrkiis xaal uu yahay hadda ka horna aayaddan waa soo marnay mid oo saas oo kalea ah. wazaytuuna zaytuunka ayuu alla abuuray zaytuunka waxa weeye waa geed oo saliid lahoo aad iyo aad maaragtay daawo u ah midka hadda soomaalidu yaqaaniin zaytuunta loolama jeedo kaas lugada carabiga waxaa lagu yidhaha jawaafe ayaa la yidhaha zaytuun maahan iyo war rumaana rumaanki ow dha ilaahay dalkeena kuma badna geedahani mutashaabihan xaalow yaa kii uu shabaho waxay iska shabahaan xagga caleentaa la yidhi wakayra mutashaabihi mid ishabaha keyrkiis xaawiho waxay ku kala duwan xagga dhedhenka laakiin hay-ada kalentoodo geeska iyo muuqaalkiisa iyo caleemankiisa way isaga egyihiin lama kala yaqaan laakiin midhaha ayay ku kala duwan yihiin dhedhankooda midhaha way ku kala duwan yihiin oo markaasi waxaa waaye dacmigoodu waa kala duwan yahay laakiin waxyaabaha kale way sugan yihiin aal kuluu cunow dha ilaahi subxaanahu watacaala min samarihi simaarkiisa kaas cuna idaa waktigii asmar uu simaaraynaayo hadda kuluu min samari idaa asmara waxaa laga wadaa qabla nalji weye intuusan bislaanin ka hor intausan bislaan saama uusan gaarin cuna ayaa laga wadaa maxaa yeele geedaha intaysan wada bislaanin ayagoo markaasi busri iyo waxyaabahaasa in la cuno ayaa banaan weye kuluu nin samadiyw dha ilaahay laakiin hadda kuluu nin samada amarkaana wujuubna maahan sunana maahane amarkaan waxaa la yidhaha amru ibaaxaa la yidhaha maxaa yeele culummada usuululfiqhiga waxay yidhahdaan amarku min allahi hadduu ka yimaado wuxuu noqonayaa amru lwujuub ama amru nadbi ama amru ibaaxa u noqonaya kullina intaas qur-aankaa laga helayaa hadduu rasuulka yimaadna saasoo kale weeye haddii waxa weeye masalanba nahyi ou yimaado isaguna wuxuu noqonayaa nahyu taxriim iyo nahyu tanziih iyo khilaafulowlow noqonaya sidaasaa markaasaa loo qaydiya amarka hadda meeshaana waxaa weeye waa amrulibaax weeye waatuu siiyow dha ilaahay xaqow xaqiisa siiya oo zakadiisa bixiya yooma xasaadii jafidiisa maalinteeda waatuu siiyow dha ilaahay waa zarcigii iyo maaragtay timaarti oo waxaa weeye timirti iyo maaragtay cinabki ah ilaahay wuxuu ihi waatuu siiya xaqahu xaqiisa siiya yooma xasaadihi jasidiisa maalinteeda maalinta uu bislaaday oo la gooyo markaasi waxaa weeye la kala bixiyo maalintaasna zakadiyaa loola jeedaa xaqiisa bixiya zakadaa loola jeedaa tafsiiru ibnu cabaas saas weeye iyo anas ibnu maalik laakiin waxaa ishkaal laga dhaliyaa layidhi suuraddan waa makiyaa layidhi sekadana waxaa la farad yeela madiine sanadkii oo saddexaad oo hijrada waa sigay waxaa lagu jawaabayaa aayaddan waa madaniyaa laleeyihi amase waxaa laga wadaa hayda xaqan idcaamu man xadara ayaa laga wadaa dadkii soo xaadira markaas beerta la goyaayo dacaam ha la siiyo weeye oo wixii zarcigaas ka dhacayo timaarta fuqarada ha loogaga tago saas waxaa ku fasira xasanulbisri iyo cadaa iyo mujaahid ayaa ku fasira marka hadda qowlkan waxaa la yidhi amarkaan marka waxuu noqonayaa lilwujuub u noqonayaa laakiin wujuub markii laga dhigo mansuuq ayuu noqonaya aysusaka lagu naskhaa leeyihi amba waa sunna laleeyahay muxkamuu ka noqonaya saasaa markaasaa imaakaraysaa leeyihi alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaa tusrifuu ha xadgudbinow ilaahay maxaa yeele haddii la yidhi xaqa ha la bixiyo maalinta la goynaayo hadday sekadii tahay iyo haddii tafaasiirtaas kale la raaco waxa weeye ha gudbinaa leeyihi xadgudubku waxaa weeye maalkii dhammaantiisoo la bixiyo oo ilaahay wuxuu leeya maalka dhammaantiis ha iska bixina falaa yabqaa liciyaalikum shayun markaa ciyaalkiin waxba soo hari waaya ilan ciyaalkii in wax walba laga dhameeyo lama rabe inahu shaniga ayuu dhahay alle laa yuxibu alla ma jecla almusrifiina kuwa xadda gudbaaya ama lamiirka alla isay celiyo innahu alle laa yuxibu almusrifiina kuwa xadda gudbaaya ilaahay ma jecla waxyaabaha loo xadeeyey wa min alancaami xaggaasay la socotaa iyaduna wa ansha'a alla waa abuuray min alancaami nimcooleyda xaggeedow ilaahay xamuulatan owdha ilaahay mid xamuul u suubata saalixatan lilxamli calayhaa mid u suubata in wax la saaro oo gaadiidnimo u suubata waxaa weeye geela waaweyn weye masalanba wa min alancaami nimcooleyda xaggeedana alla wuxuu abuuray xamuulatan xamuul mid u suubata owdha ilaahay iyo wa farsan mid goglan ayaa ilaahay abuuray mid goglan oo waxaa weeye aan u suubanin xamuul weeye ama waa geela yaryaraa layidhi waxaase la yidhaha maaragtay ariga weeye salsi waxa loogu magacaabaa layidhi waa maaragtay firaashoo kale wey arlada ayuu dhowda oo arigu waxaa weeye waa aragtay inuu candhada arlada ku hayo saasaa markaasa waa farsan loo yidhi kuluu cunow dhahay alla subxaanau watacaala mimaakii cunow dha ilaahay rasaqakumullaahu alla idinku arsuqay walaa tattabicuuha raacraacinow dha ilaahay khuduwaati shayddaani shayddaanka jidadkiisa raacraacina kuluu cunow dhaha ilaahay subxaana wa tacaala mimaakii rasaqakumullahu alla idinku arsuqay wii ilaahay idinku egdoo cunow ilaahay walaa tattabicuuha raacraacina khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisa daraa'ida shayddaanku uu jidaynaayo oo xumow ziinaynaayo taxriimka iyo oo ilaahay iyo rasuulkiisa ka imaane taa iska ilaali sowdha ilaah raacraacina maxaa yeelowdha ilaahay inahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow ayuu idin yahay mubiin oo cadownimadiisu cadday innahu shayddaanku yowdha ilaahay lakum idinka caduwun cadow ayuu idin yahay mubiin oo cadownimadiisu ay cadday amaaniyata aswaajin tii hore ka bedel weeye xamuulatan wasartana laga bedela ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala amaaniyata aswaajin tamfiyaalo oo sideed ah ayaa ilaahay abuuray ancaamta weeye thamaaniyata aswaajin sideed tamfi ayaa ilaahay ancaamta u abuuray nimcoolayda weeye xoolaha geela iyo looda iyo ariga weeye haddaana ilaahay noo tirinayaa subxaana wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala min alla'niyow dha ilaahay idaa xaggooda islayni laba ayaa ilaahay abuuray min allacni idaha idaha weeye min allacni idaha xaggoodaw dha ilaahay islayni laba ayuu abuuray zawjayni weeye maxaa laga wadaa labadan dakarun wa unsaa oo arigiibaa waxaa ka soo baxaaya afaraa ka soo baxaysa fiyihii oo ari cadka ahay iyo idihii waxaa kasoo soo baxaaya midlab iyo mididig afar taas weeye geeli isagana waxaa kasoo soo baxaaya midlab iyo mididig waxaa weeye lix waaye loodi waxaa kasoo baxaya midlab iyo mid sideed waaye marka saasay ku tahay marka alla wuxuu dhahay min alla'ni idaa xaggooda alla wuxuu abuuray isnayni labuu abuuray dakarun wa untaa weeye mid lab iyo mid ijig weeye wa min almacazi yow dhah ilaahay ari cadkane isnayni laba ayuu abuuray wa min almacazi yow dhah ilaahay riyaha isnayni laba ayuu abuuray waa midlab iyo mid jigow ilaahay saasaan laga wadaa qul waxaad tidhi hawla ilaahay saydka dadka waxaa weeye xarimaayo dukuurta ancaamta weeye mar xarimaayo marna inaaskeeda xarimaayo waa hadda nimankii mushrikiinta hadda aan soo maraynay arrintaasoo taxriimkaani ilaahay u nisbaynaayo qul waxaa u jira hawdha ilahay sayidka maxamedka ahow a'addakarayni labadi labeeday oo ku jiray la'niga iyo maciska a'addakarayni labadi labeed miyaa xarama ilaahay idinka xarimay labada labo waxaa weeye riyaha iyo idaha ku kala jira miyaa ilah idinka xarimay amil unsayayni ilaah ku kala jira am amase maakii miyaa ilaah idinka xarimay ishtamalad ay kulmisay calayhi maaga arxamul unsayayni labada dhidig riximyaalkoodu oo idaha iyo e, ariga cadka ama riyaha labada markaasi dhidig oo ayaga kamid a waxa markaasi waxaa weeye uurka ay ku sidaan miyaa laydinka xarimay am amase maakii miyaa laydinka xarimay ishtamalad ay kulminayso calayhi korkiisa arxaamu ah, unsayeyni labada dhidig raximkoodu dakaran kaana uu unsaa weye waxa raximka ku jira ha labaad hase dhidigaadi nabi uunii ii warama u dhahudha ilaahay bicilmin cilmi igu warama war bal cilmi wax iigu sheega kayfiyada taxriimkaas aad u samayseen ilan wax kasta waxaa loo baahan yahay inay cilmi ku dhisan yihiin nabi uunii ii warramow dha ilaahi subxaana watacaala bicilmin cilmi ii warrama in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaan ah, haddaad run sheegaysaan weeye ma jirto weeye marka marka waxaa meesha ku yeeshe min ayna jaaa taxriim xagee taxriimkan uu ka yimiday hadduu waxaa weeye xagga dukuurta uu ka yimiday fa jamiicu dukuuri xaraamun weeye xagga unuusta hadduu ka yimidne fa jamiicu linaasi haddii ijtimaacu raximaytaane fa zawjaani weye xaggee marka taksiiskaanu ka ahaaday istifaamtu istifaamu inkaari weye markaas ah, bimacna nafyi marka hadda waxaa weeye arigi baa laga soo baxay alla wuxuu idhi subxaana wa tacaala wa min alibili geela xaggiisana alla wuxuu abuuray isnayni laba ayuu abuuray wa min alibiligow dha ilaahay geela xaggiisa isnayni labuu abuuray alle waxaa weeye addakar waaluntaa weeye saasaa loola jeeda haddaan soo marnay wa min alibili geela xaggiisaw dhahe alla wuxuu abuuray isnayni laba ayuu abuuray mid dhab iyo mid digid wa min albaqari looda xaggeedane isnayni laba ayuu alla abuuray mid lab iyo mid idigoo abuuray qul waxaa u jira hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahow a'addakarayni labadi labeeday miyaa xarama alla uu xarimay oo labadan jinsi ka mida amil unsayeyni base labii dhidigeedaa ilaahay xarimay am amase maaskii miyaa alla uu xarimay ishta ishtamalad ay kulminayso calayhi maa korkiisa arxaamul unsayeyni labadii xumkooda oo labadan qaybood ka kala mida bal maxaa macnaha arrintaas ka warama waxay sheegaan malah markaasuu dha ilaahay am kuntum bale kuntum waxaad ahaateen shuhadaa hortaad amtaan waxaa weeye bal macnaaba munqadicaa weye laakiin istifhaamteeday ku soconaysaa am kuntum mase waxaad ahaateenaa leeyi shuhadaa'a kuwa xaadiriin ah oo goobjoogahay id wakti wasaakumullaahu alla uu idiin dardaarmaayey bihaadaa taxriimka am kuntum mase waxaad ahaateenow ilaahay shuhadaa'a kuwa xaadiriin ah xuduuran weeye id wakti wasaakum ullaahu alla uu idiin dardaarmaayey bihaadaa taxriimkan weeye markaasaad codkateen laa weye ma ahan rinsaas bal antum kaadibuuna fiihi been baad ku sheegaysaa kaadibiin baa tiinaa leeyihi ilaahay wuxuu ii waxaad u tidhahdaa faman adlamu yaa ka badan ey laa axadun adlamu weye faman adlamu yaa ka badan u dhahowdha ilaahay miman duul iftaraa abuurtay cala allaahi ilahi korkiisa kadiban been ku abuurtay istifaamkan waxaa weeye istifhaamu linkaari bimacna nafyi saa meelo badan ku mari jirta faman adlamu yaa ka dulmi badanow dha ilaahay miman duul yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala calallaahi ilah korkiisa kadiban been ku abuurtay liyudila annaasa dadka inuu lumiyow dha ilaahay bikayri cilmin cilmi kayrkiis isagoo ku sugan liyudila annaasa dadka inuu lumiyow dha ilaahay subxaanahu watacaala bikayri cilmin isagoo ku sugan cilmi la'aantiisa ina allaha allow axad ka dulmi badan ma jiro weye ina allaha allow dha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomkii alla hanuunin maayo adaalimiina oo daalimiinta ahaye qoonka dhaalimiinta ilaahay subxaanau watacaala hanuunin maayo mar haddii sidaas la yidhi waxaa weeye hanuun heli maayaan haddaysan hanuun heline ilaahay subxaanau watacaala waa ciqaabayaa qoladaasuna waxaa weeye waa dhaalimiin baa la leeyihi ina allaha allowdha ilaahay laa yahdii hadda meeshaan waxaa ku jirta laamu tacliil weeye macnaha waxaa weeye la hanuunin maayo kuwa markaasi xuduudda ilaahay ka gudbaayo oo taxliil iyo taxriim samaynaayo weye ilaahay ku hanuunin maayo siraadulmustaqiimku weye maxaa yeele kuwaas shaqaawo ayaa u sardhataa laleeyahay qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa daacimin yadcamuhu ilaa an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziir fainahu rijsun aw fisfan uhila ligayri illaahi bih faman idura gayra baaqin walaa caadimin faina rabbaka gafuuru raxiim alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala qul waxaa u tira hawdha ilaahay saydka maxamedka ahow laa ajidu anigu heli maayo fii maa kii la waxyooday ilaya aniga lai waxyooday muxaraman mid la xarimay shayan inaysaga suuqadeeta kabacdi ka sifay shayan shay shaygaasoo muxaraman la xarimay calaa daacimin mid quudanaayana laga xarimay daacimkaasoo yadcamuhu quudanaayo ilaa an yakuuna inuu ahaaday mooyaane kaasu maytatan mayto ow amase daman dhiig ou ahaada masuuxan oo shubmaaya ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qul waxaa jira hawdha ilaahay laa ajidu anigu heli maayo fii maa kii uuxiya la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday muxaraman mid la xarimay hadda waxaa laga soo waramay waxyaabo badan oo waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu xarimay marka alla wuxuu dhahay waxaad tidhaahdaa laa ajidu anigu heli maayo fii maa kii uuxiya la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooda shayan usoo qadara shaygaasoo muxaraman laga xarimay calaa daacimni mid quudanaya daacimkaasoo yadcamuhu quudanaya daacimkaaso ah, yadcamuhu quudanaya ilaa an yakuuna inuu ahaada mooyaane shaygaasu amase ilaa an takuuna inay ahaata muna la iska dhigi karaa maytatan mayso ah, maytatan mayso ow amase daman dhiig damkaasoo masfuuxan oo shubmaayo damkan masfuuxa waxaa weeye maytada horaan buu soo marnaye asagana waataan dhihi jirna damka waxaa loo jeedaa midka suuratul ancaam lagu sheegaayo damulmasfuuxu waxa weeye min asabxi horta laga soo qaatoo saylaana amba sabi weeye damka masuuxa marka waa nijaas weye neefka markii la bireeyo dhiigga kasoo boodaa weye nijaas weeye ah, oo waxa uu ka yahay xayawaanka intiisa kalentood ayuu kamid yahay weye oo dhiiggooda uu xaaraamta yahay ayaguna xaaraamtaa marka dhiiggu haddooba dam oo masuuxa uu yahay oo sidaasa waxaa weye waa xaaraam ah, dhiigga xoolaha markii la bireeyo kasoo boodaaya damulmasuuxa damulmasfuuxaa la yidhaha xaaraam weeye waxaana saas loo leeyahay waxa weeye xayawaanka la biraynaayo oo ilaahay subxaanau watacaala nafcigooda uuna amray xikmadii rabbiga wa tacaala uu yidhi ha loo bireeyo oo haddii waxa weye la biray waayey ay xaaraam ku noqonaan meesha ku jirta marka dhiiggaas waxa weeye sun weeye waxyaabo badan oon faa'iido lahayn baa ku jira marka dhiiggaasu marna xalaal noqon maayo culummadu waxay yidhaahdaan oo fuqahada ah haddii waxaa weeye dabiib oo mujarab ah oo dhakhtarnimadiisa la jarribay oo yidhaahdo qofkaa nafteedaa ku badbaadaysa markaas waxaa weeye waa u bannaantaa markaa jaa'isou noqonaya laakiin dabiib mujaraba haddousan dhihin qofkaa naftiisaa ku badbaadaysa waxa weeye in neefki dhiiggi sidaas ayoo ka soo goodaayey soomaalidu dad badan baa dhiiggaas cabee inay dhiiggaas lacabaa xaaraan weeye waxaa markayse khilaafsan tahay dhiigga kalanto sidii beerka iyo beerka yaraha iyo dhiigga curuuqda xididada xoolaha ku haray kaas isagu xalaal weeye ow ambasa ayuu dha ilaahay laxma khinziirin doofaarka hilibkiisa mooye laamulkhinziirka weeye fa innahu kaasow ilaahay rijsun xaaraam weeye ow fisqan ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane ayuu dha ilaahay shaygaasu fisqan fisqi fisqigaasoo uhilla loogu sawdeeyey likayrilaahi ilaahay kayrkiisa bihi maaka oo lagu gowracay isinka ilaahay magacaan eh, magacaan ahayn waxyaabaha noocaasoo la xarimo ilahi wuxuu ihi faman idura ruuxi loo dhibaato gelow ilaahay ilaa shayin mimaa dukira oo cuna hayra baaqin mid baxaya keyrkiis xaal uu yahay oo qaadicu dariiq iyo buqaadi weeye walaa caajin mid allaysamaya keyrkiis xaal uu yahay kaasa qaadicu dariiqiya ka horena waa buqaadi fa inna rabbaka rabbigaagu ilaahay kafuurun alligu dhaafaayo weye waxa uu cunay raxiimun alligu u naxariisanayo weye marka hadda waxaa la helaysiiye sunnadu ay helaysay kullu diin diinaadun wey wixii mici u saaxiiba oo dugaasa ka mida iyo wixii markaasi ciddi dheer leh oo wax ku ugaasana duyuurta marka aayaddan bayaankeeda dambana waan sheegi doonaa haddase casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu